بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مدبست عشلدها الدين تعالى الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii toddobaad ee tafsiirka sheekh cuثmaan cali xusein alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin wsala allahu cla muxamadi wcla aalihi wasaxbihi waslama ajmaciin واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون waxaynu kusoo dhex jirray acmaasha ku saabsanayd xajka aayaadkii ku saabsanaa allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala wadkuruu xusa allaha alle xusa oo alle weyneeya fii ayaamin maalmo ilaahay weyneeya oo tacdiimi xusa maalmahaasoo macduudaatin la qadaray macduudaat la qadaray marka alayaamu almacduudaat wuxuu ku fasirayaa ibnu cabbaas ayaamu tashriiq ayaamu lmacluumaat baa jira iyana oo ayaamu lcashara markaa xusiddaa ilaahay la xusayo dee maalmaha ayaamaha la yidhaahdo maalmaha tashriiqa allaahu akbar allaahu akbar in lala yimaado weeye sida saxiixa ahna alayaamu almacduudaat waa ayaamu tashriiq waana afar maalmood weeye maalinta ciidda ee yowmu naxriga ah maalinta ramyi qura ayaa la sameeyaayoo dee caqabo oo keliya ayaa la tuulaa saddex maalmood ayaa ka dambeeya oo jamaraadka intooda kale la tuurayo bacda sawa maaragtay waa qowlka ugu saxiixsan baa sidaasa wadkuruu xusa allaha ilaahay xusa fii ayaamin maalmo maalmahaasoo macduudaatin la qadaray faman qofka tacajala degdega fii yowmayni laba maalmood qofka ku degdega ee bimacnaa laba maalmood jamaraadka tuurta waa labada maalmood ee ka dambeeya yowma anaxri waa yowmu thaanii liyowmi annaxri wa yowmi thaalithihi waa labada cishee ku xiga weeyaan maalinta yowma naxriga la yidhaahdo maaragtay faman tacajala qofka ku degdega fii yowmayni laba maalmood ayaamid maalinta ciidda amba yowma naxriga ka dambeeya ee isagu jamaraadkiisa iska tuurta falaa ihma dembi calayhi korkiisa ma ahaanin waman qofka ta'ahara ku hadha amba dib ugu dhaca ee saddex maalmood bay iskaga nagaada halkaa ta'ahara dib ugu dhaca isna falaa ihma dembi calayhi korkiisa ma ahaanin ayaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala oo maalan aqwaal bay culimmadu masaladan ku leeyihiin waxay leeyihiin eh, dikrigani wuxuu ka bilaabmayaa min salaati subxi maalinta carafa ilaa casarka ugu dambeeya aakhir ayaami tashriiq waana maalinta ugu dambaysa yowmu nafru laakhirka la yidhaahdo weeye markaa meel kastoo la joogaba qofku waa inuu ku kibaarto hadday guriga tahay iyo hadday suuqa tahay iyo haddii maaragtay takbiirtaasu la imanaya waman ta'ahara qofka ku hadha mina minadii iskaga dhaca iyo jamaraadkii saddexda cishaba dhammaysta falaa ihma dembi calayhi korkiisa ma ahaanin liman itaqaa macnaa daalika kaasi liman buu u sugnaaday ittaqaa alla ka baqa subxaanahu wa tacaala taqdiirka culimmadu waxyaabo dhowra ayay qadaraan maalan falaa itma calayhi baa la yidhi macnaa waxaa la anfiyey amba la reebay dembiba oo markaa waxaad odhan kartaa wa nafyu lithmi dembigaa la diiday amba la reebay wa nafyu lithmi dembiga reebiddiisa dembila'aantu sidaaba dheh dembila'aantaasi liman qof bay u sugnaatay ittaqaa ay itaqa allaha alla ka baqa oo ilaahay subxaanah wa tacaala halkaa ku xusa wataquu llaaha alle ka baqa waclamuu ogaada annakum idinka ilayhi ila allaahi alle xaggiisa uun tuxsharuun in laydiin ururin doono waclamuu ogaada annakum idinka ilayhi ay ila allaahi alle xaggiisa tuxsharuun in laydiin jamcin doono oo xagga alle laydiin dhaqaajin doono wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah man mid baa ka mid ah yucjibuka uu ku yaab gelinaayo qowluhu hadalkiisu aada la yaabayso ha odhani wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah dadka waxaa ka mid ah man mid baa ka mid ah yucjibuka uu ku yaab gelinaayo qowluhu hadalkiisu siduu u macaan yahay u wanaagsan yahay u fasaaxo badan yahay kaas ayaa ka mid ah fi lxayaat nolosha dhexdeeda uu ku hadlaayo ambana fi lxayaati nolosha dhexdeeda ayuu kugu yaab gelinayaa addunyaa adduunyo ee liidata kaasaa ka mid ah fi lxayaati uu ku hadlayo ama fi lxayaati ayuu kugu yaabgelinaya addunyaa liidata laakiin aakhire waxaad arki doontaa sida muctaqadkiisa iyo caqiidadiisu ay faasidka u tahay kaasaa ka mid ah haddana sidana oo wayushhidu u markhaati gelinaya amba wayushhidu allaaha alla uga marag dhigaya calaa maa waxa fii qalbihi isaga qalbigiisa waxa ku jira oo wayushhid allaha allana markhaati uga dhigaya calaa maa midka fii qalbihi qalbigiisa ku jira oo bimacnaa dadka wuxuu u daahirsanayaa oo muujinayaa inuu islaam yahay laakiin ilaahayna wuxuu u muujinayaa waxyaabaha qalbigiisa ku jira ee kufriga iyo nifaaqa ah kaasuu ilaahay ilan kama qarin karaayo subxaanahu wa tacaala ma arkaysa kaasu waa tafsiir weeye tafsiir kale ayaa wuxuu odhanaya oo wayushhidu allaha allana uga markhaati dhigaya calaa maa midka caqiidada amba muctaqadka fii qalbihi ku jira oo bimacnaa hadalkiisana aada la yaaban tahay qalbigiisa waxa ku jira inuu waafaqsan yahay waa macno saxiixa ibna jariirna uu raajixay ibnu cabaasna laga wariyo oo maalan qalbigii carabkiisa wanaagsan ee maxabbada iyo raacitaanka ilaahay rasuulkiisa uu sheegayo waxa uu leeyahay ilaahayna waa ka maray inay sidaasi qalbigayga ku jirto oo wahuwa isagu aladdu lkhisaami aladdu lkhisaami doodana ku adag idaafadani bimacnaa fii bay noqonaysaa oo wahuwa isagu aladdu ku daran oo ku adadag alkhisaami ay fi lmukhaasama dooda dhexdeeda marka la doodayo amba wahuwa isagu aladdu qalloocin badan amba leexin badan alkhisaam fi lmukhaasama oo markaa idaafadani bimacnaa fi bay noqoto oo master weeye oo yacnii waa mid leexi aladu lkhisaami doodiisuna ay leexasho badan tahay haday aada u qaloocto alkhisaam markaa sidaa waynu ku fasiri kari si kalena way yidhaahdaan culimadiyo markaa alkhisaamu waa jamcu khasmin waaba dadkiis haystay weeye jamcu khasmin oo khasmiga sida sacbiba loogu jamciyo sicaab ayaa khasmigana loogu jamciyaa kuwiisa haystay khisaan sida kelbigaba loogu jamcin karo kilaab oo kale oo wahuwa isagu aladdu lkhisaami inta dooda inta dooda ugu dood adag ugu dood qallafsan aladdu lkhisaami kuwa dooda ugu dood adag aladdu lkhisaami macnaa kuwa dooda ugu adag ama doodiisu ugu adag tahay baa la oo wahuwa isagu aladu lkhisaami inta dooda ugu adag macnaa doodiisu ay ugu daran tahay oo ugu leexin badano waa calaamaadkii nifaaqa uu lahaa wey allah wuxu uhi subxaana wa tacaala markaa mufasiriinta qaar waxay sheegeen sabab nusuul inay aayaddani lahaydoo nin akhlas ibnu shurayq athaqafi la odhan jiro ay kusoo degtay laakiin cibradu waa iska caam asalkaba sababa nusuulka aayaadka macnaha waa lagu fahmaa laakiin qawaacid min qawaacid tafsiir waxa weeye alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab ma arkaysaa marka cibrada caamkaa min kaasaa inagaga filan wey waidaa tawallaa markuu jeesto maalan hadduu jeesto sacaa waa uu socdaa macnaha markuu kaa tago rasuulka allaa bilaabay fi lardi arlada ayuu socdaa liyufsida si uu u fasahaadiyo fiihaa arlada dhexdeeda oo markaas sacyigii waxaynu ku fasiray almashyu bayna alqadamayn sacyigu waxaa kaloo uu noqon karaa maalan alqasdu macnaa had iyo jeeraale wuxuu sameeyaa uun oo ficilkiisaaba sidaska camalkiisa asacyu alcamal uma adbara yascى faxashara fanaadaa faqaala ana rabukum laclى fascaw ilaa dikri اllaahi ay iqsiduu bay ka dhigan tahay macnaa u kicitima oo u qasta ilaahay maaragtay salaadiisa oo markaa macnuu wuxuu noqonayaa waidaa tawallaa hadduu jeesto sacaa waxa uu ku sameeyaa camal xun fi lard amba waidaa tawallaa hadduu mas-uuliyadba qabto oo xil uu qaado sacaa wuu sameeyaa fi lardi arlada ayuu xumaan ku sameeya amba waidaa tawallaa hadduu ka jeesto canka xagga u tago sacaa wuu socdaa fi lardi arlada ay arlada ilaahay buu maraa liyufsida si uu u fasahaadiyo fiihaa arlada dhexdeeda si uu u fasahaadiyo oo wayuhlika waliyuhlika si uu u halaago alxarfa sarca iyo wanasla xoolahaba wannasla iyo xoolahaba mawaashigaba oo haddii mas-uulu noqdana xumaantiisa iyo dulmigiisa ayaa fasaadka ka dhashaa waxay aafaynayaan arlada ilaahay hadday tahay wax la beero iyo arlada wixii ku noolaaba haddii la yidhaahdo sababta ninkaasi ku soo degtayna dee ninkani islaamba ah, munaafiqnimo ayuu hoosta ku haystay marka dad muslimiina beerahoodiina uu gubay xoolahoodiina uu laayay bay mufasiriintu leeyihiin liyufsida si uu fasahaadiyo ayuu arlada ilaahay u maraa amba ugu camal falaa fiiha arlada oo wayuhlika waliyuhlika si uu halaago alxarfa beeraha iyo wanasla xoolahaba amaba maqashaba wallaahu alleh laa yuxibu ma jecla alleh alfasaada fasaadka ilaahay ma jecla subxaanahu wa tacaala fasaadkaasuu samaynayaa iyo arladii ilaahay buu fasahaadinaya oo nasligana waxaa la yidhahdaa waa maqasha nitaaju lxayawaanaat baa la yidhahdaa oo xoolibaas dhaldhalaya bimacnaa arladii buu fasahaadinaya dabeete fasaadkaa waxaa ka dhalanaya inuu ilaahay raxmaadkii joojiyo kadib dee markaa sharacii iyo xooluhu intaba way baaba'ayaan waidaa qiila haddii lagu yidhaahdo waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahu isaga haddii lagu yidhaahdo ittaqi llaaha alle ka baqo waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahu isaga marka lagu yidhaa ittaqi allaaha alle ka qabaqo akhadat waxay ku qaadaa hu isaga alciza isla weynidiisu waxay ku qaadaa amba ay ku xambaartaaba bilismi ay cala alismi dembi ayay ku xambaartaa ilaahay ka boqon marka la yidhaahdo ayaa buu yidhaahdaa see aniga la ii yidhaahdaa idan qofku haddii ilaahay ka boqon marka la yidhaahdo uu dareemo diidmo uu khariban yahay ogow marka ilaahay ka boqon lagu yidhahdo laa budda an taquula tafadal qofkana ilaahay ugu mahadnaqdo wey laakiin haddee qabweyn kugu dhacdo musiiba waidaa qiila marka lagu yidhaa lahu isaga itaqi llaaha alle ka baqo akhadat waxay ku qaadaa hu isaga alciza isla weynida iyo qabweynaantu bilimi ay cala alimi dembi bay ku xambaartaa amaba waxaad tidhaahdaa waidaa qiila lahu haddii lagu yidhaa itaqi illaaha alle ka baqo akhadat waxaa qaadata hu isaga alciza isla weyni biاlm dembi daraadii ay bisababi اlm dembi daraadii bay u qaataa oo bimacnaa dembiga ayaa wuxuu ku saaraa inuu isla weyniba ku dhaco amba akhadathu waxa qaada alciza isla qaada bilimi ay multabisan bilimi isagoo weliba dembi la saaxiiba faxasbuhu kaafigiisu waa mubtadae faxasbuhu kaafigiisu ka ku filani faxasbuhu waxa ku filani jahannam jahannama weyn walaa bi'sa waxaa baas lahaaday almihaadu firaash amba gogol walaa bi'sa waxa ugu xumaaday almihaadu gogol hiya macnaa jahannamadaasaa xumaatay wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man mid baa ka mida yashrii iibiya ilaahay markuu ka warramay sifaadka munaafiqiinta ee damiimka ah ee xun ayaa ilaahay wuxuu xusayaa sifaadka wanaagsan ay dadka muuminiintu ay leeyihiin idan culimada markay ka hadlayan waxay yidhahdeen qur-aanku wuxuu sameeyaa aljamcu bayna tarhiibi wa tarhiib aw bayna tarhiibi wa tarhiib markuu qur-aanku ka hadlo qolo camalkooda xun ee faasidka uu ka hadlo ayaa ilaahay wuxuu ku xigsiiyaa duul wanaagsan camalka wanaagsan ay leeyihiin marka labada qoloba ilaahay wuxuu sheegayaa qolada xunna tarhiib baa ku jira si looga cararo qolada wanaagsanna tarkiib baa ku jira waxaa la isjeclaysiinaya camalkoodaasoo kale inala timaado wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man baa ka mida yashrii iibiya nafsahu naftiisaba iibiya alla ka iibiya subxaana wa tacaala muxuu iibinaya ibtigaaa mardaati illaahi mafcuulu lahu weeye ibtigaa ibtigaaa mardaati illaahi alleh raalli ahaanshihiisa doonisuu doonayo daraaddeed ay liajli ibtigaai mardaati illaahi alle raalli ahaanshihiisa doonis uu doonayo darteed buu u iibiyaa wallaahu alle ra'uuf ilaaha turista badan weeye bilcibaad addoommadiisana u turidda badan ee culimmadu waxay leeyihin ibnu cabbaas iyo jamaaca min almufasiriin saxaabigii la odhan jiray suhayb aruumi ayay ku soo degtay markuu islaamaye maka ayuu ilan ku islaamay dabeed uu damco inuu haajiro oo ma arkaysaa uu madiinadii xaggii rasuulka soo qabto ayay dadku waxay u diideen maalkiisii inuu ka tago inuu kaxaysto ayay u diideen markaa waxay yidhahdeen haddaad doonaysa maalkaagan ka tag dabeeta sidaa ku bax haddii kalena joog ma arkaysaa aduu ra-aadku waa iskala duwan yihiin ma arkaysaa markaa uu iskaga tegey maalkiisii iyo wixiisii oo dhan buu maaragtay ku wareejiyey yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow udkhuluu gala fi silmi ay fi lislaami islaamnimada gala kaafa xaala kownihi kaafa xaaluu yahay dhammaan ay jamiica dhammaan islaamku siduu yahay islaamnimada qaata marka asilm waa alislaamu islaamnimada gala kaafa xaaluu yahay kii dhan jamiica maaragtay sharaa'ici qaadi icmaluu bijamiici alacmaal amba udkhuluu gala fi silmi gala islaamnimada kaafa xaalaatiin dhammaan dhammaantiin idinku wada gala wa min addaakhiliin ay udkhulu islaama kullukum dhammaantiinba islaamka wada gala laakiin tafsiirka hore ayaa saxiixa baa la yidhaahdaa fi silmi kaafa xaalay tahay islaamnimadu oo shayna ha ka tegina islaamnimadii ka mida ma og tahay waa bijamiici cura alislaam oo sharaa'icii baa la ismaray in la qabto walaa tattabicuu ha raacraacina khuduwaati shayaan shaydaanka tallaabooyinkiisa shaydaanka duruqdiisa khuduwaati shaydaani shaydaanka tallaabooyinkiisa ha raacraacina limaxaydaan u raacayn innahu dee shaydaanku lakum idinka wuxuu idin yahay caduwun cadow buu idin yahay mubiin cadaawadiisu ay cad tahay ay bayin cadaawa cadaawadiisu ay cad tahay fain zalaltum haddaad leexataan haddaad simbiri raaxataan weeye zalka waxaa lagu isticmaalaa qadamka ayadoo adinku maaragtay kula carro amba aad siibato amba turunturooto amba aad simbiri raaxato amba aad siblato fain zalaltum haddaad ka leexataan haddaad leexataan oo macnaa dariiqa wanaagsan aad ka baydhaan min bacdi maa jaa'atkum intay idiin timi dabadeed saasoo odhanaysaa min bacdi maa jaa'atkum intay idiin timi dabadeed albayinaatu aayadaha cadcaddi intay idiin yimaadeen dabadeed haddaad jeedsataan hee faclamuu ogaada anna allaha alleh casiis inuu yahay ka aan cidi ka adkaanin xakiim allaha xukun iyo xikmad ba leh inuu yahay ogaa lahu lxukma walahu lxikma fain zalaltum haddaad leexataan faydhaan min bacdi maa jaaadkum maada mawsuula maanta hawqaantii kale wey min bacdi maa jaaadkum intay idiin timi dabadeed daraf xilli baad ka dhadhaminaysaa meesha soo maha min bacdi maa jaaadkum intay idiin timi dabadeed albayinaatu aayadaha cadcadiid intay idiin timi dabadeed haddaad leexataan faaclamuu ogaada ana allaha alle casiiz alle inuu cizi iyo adkaasho iyo kalababa uu leeyahay xakiim xukun iyo xikmadba alle inuu leeyahay oo aanu qaldan hal yanduruun ay maa yanduruuna sugi maayaan qaacidaa jirta istifhaamta hadday ilaadu daba dhacdo waa nafyi uun wax kalaba ha u qaadan su-aal hadday istifhaam ilaaba ay daba timaado nafyi bay faa'iidaynaysaa hal yanduruuna ay maa yanduruuna sugi maayaan ay maa yantadiruun ma sugayaan wax kale ilaa an yaatiya inuu u yimaado mooyaane wax kaloo hadhay ilaa an yaatiya inuu u yimaado mooyaane hum ayaga allaahu alle inuu u yimaado mooyaane wax kale sugi maayaan fii dulalin maca dulalin isagoo ah iyadoo ay weheliyaan daruuro aلdulal waa jamcu dulla fiidanina bimacnaa maca weeye maanta lacallaha yacni salafkii waxay leeyihiin qaarkood malaa'igta laftigeeda ku soo degaysa daruurahan laakiin allahu subxaanahu wa tacaala ya'tii bimaa shaa ma arkaysa bimaa shaa marka allah xadiid eh, xasan oo sidaa ku soo aroorayna waagu jira ma og tahay oo dahabi uu ku soo saaray eh, kitaabkan culuwiga hal yanduruuna ay maa yanduruuna sugi maayaan oo eegiba maayaan eh, ma sugayaan ay maa yantadiruuna ilaa an ya'tiyahum allahu alle inuu u yimaado mooyaane wax kaleba sugi maayaan lahu ityaanu yaliiqu bihi aayaddani waa min aayaati sifaat waa min aayaat sifaat markuu lagu waxay ka mid tahay aayaadka waa ifa min ifaatihi ficliya ifa min sifaatihi alficliya weeye oo waxay ku xidhantahay mashii'ada ilaahay subxaanahu wa tacaala waa si maaragtay khiyaarina weeye markuu doonuu ilahay mari subxana wa tacaala waxaan u imanayaa ilaahay inuu kala saaro lifasli اlqadaa xukunka marka addoommadiisa ilaahay u kala saarayo wax kale miyay sugayaan fii ay maca dulalin isagoo ah dallaayada macood dallaayadaha dulalkaasoo min alghamaa ay kaa'inatan min alghamaami daruuro ka mid ah minta tabciidiya ka dhig marka kaa'inatan min alghamaami kaa'inatin min alghamaami daruuro khafiif oo cadcad ka mid daruuro cadcad ka mid ah amba dallaayadahaasoo waa jamcu dulla oo u oo min alghamaami daruuro xaggood ka ahaaday marka waa tashaquqay samaynaysa samadu ma dildilaac bay samaynaysaa markay eh, tashaquqa iyo dildilaaca ay samayso ayay maaragtay malaa'igtu ay ka soo degayaan oo ay ka imanayaan ma og tahay marka waa qadiyad eh, eh, dhaci doonta ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu khalqigiisa kala saaray ma og tahay ilaahay imaatinkaasuu leeyahay ityaana walahu lmajii waqudya waa la dhameeyey almru arrinkii wa ila allahi alla xaggiisa uunbaa turjacu loo celin doonaa alumuur arrimahana marka ilaa an yaatiyahum allahu ha odhanin amarka ilaahay baa imanaya wlmalaa'ika allah bay ku cadfantay moogta wlmalaa'ikatu malaa'igtu inay u timaada mooye wax kale buyay sugayaan waqudiya waa la gebagabeeyey almru arrinkiiba xisaabtii iyo intaa waa la dhami wa ila allahi alle xaggiisunbaa turjacu loo celin doonaa alumuur ee marka adigu ha odhanin ta'wiil wax alla sabab kugu khasabtaa ma jirto amarka ilaahay baa imanaya raxmadda ilahay baa imanaysa abada allahu ya'ti wayaji wajaءa rabuka wاlmalaku safan safa haddaad mufasiriinta ku aragto wajaءa amru rabbik waa tafsiir maaragtay waahi ah weeye amba ta'wiil aan wanaagsanayn marka ilaahay baa imanaya ityaana yaliiq qubihi imaatin isaga u cuntamo adiga qaabku u imanaya iyo siduu ku imanayo maxaa kaa saaran ah, ma kari karaysid waayo kayfiyadda inaguma naqaan laakiin ilaahay baa imanaya subxaana wa tacaala sal weydii nebi muxamedow sal weydii bani israa'iila reer israa'iil weydii bani israa'iila israa'iil ubadkiisa weydii kam intee baanu istifhaam aynu ka dhigno amba kam badanaayoo badana aataynaa intaanu siinay hum ayaga min aaya ama kam intee baanu aataynaa aanu siinay hum ayaga oo min aayatin ah tamiis wey aayad ah waxa lagu garto bayinatin cad alla badana intaanu aayad cadcad siinay amba bal su-aal intaanu siinay aayad cad waman qofka yubadil doori bedela nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa qofka bedela min bacdi maa jaa'at intay u timi dabadeed hu nicmadaasi min bacdi maa jaa'at intay u timi dabadeed nicmadaasi hu isaga damiiru noqday nicmada faacilkiiyo fa ina allaha alle shadiid lciqaab ciqaabaadka weeye alle subxaanah wa tacaala suyina waxaa loo qurxiyey liladiina kuwa kafaruu gaaloobay waxaa loo qurxiyey alxayaatu nolosha addunya liidata markaasay aakhiradoodii iloobeen walxaal baa loo qurxiyey yaskharuuna هم aw أنهم ayagu yaskharuuna ay quursanayaan min aladiina kuwii ay quursanayaan aamanuu alla rumeeyey iyina waxaa loo qurxiyey liladiina kuwa kafaruu gaaloobay alxayaatu baa loo qurxiyey addunya liidata wayaskharuun walxaal hum ayagu yaskharuuna ay quursanayaan xaqirayaan min aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey aye waaladiina kuwa itaqow alla ka baqa ee ilaahay subxaanahu watacaala adeeca ayaa fawqahum ah khabar ka dhig fawqahum ah kuwaasaa ka sarreeya yowma alqiyaama qiyaamaha yoomkiisa wallaahu allana yarsuqu wuu arsaaqaa man yashaau kuu doono bikayri xisaab ay risqaa arsaaqid buu arsaaqaa risqigaasoo bikayri xisaab xisaabba aan lahayn si aan xisaabba lahayn ayuu ilaahay u arsaaqaa subxaanahu wa tacaala kaana annaas dadku waxay ahaayeen waa intii wakhtigii nuux iyo aadam udhexaysay baa la yidhaahdaa waalcilmu cinda allah culimmada qaarkood waxay yidhahdaa waaba aadamba waa xilligay aadam iyo xaawa joogeen waa xilli adigu aan khilaafba aanu jirin weyn kaana الناس dadku waxay ahaayeen umma ummad bay ahaayeen waaxida keli ah ummadaasoo waaxida qura ayay ahaayeen ambaa la yidhahda waa intii aadam iyo nuux u dhexaysay kulluhum calaa shariicatin min alxaq kadib bay iskhilaafeen markay iskhilaafeen baa ilaahay rususan usoo diray kaana annaasu dadku waxay ahaayeen umma ummad bay ahaayeen ummadaasoo waaxidatan keli fakhtalafuu qadar markaa fakhtalafuu dabadeed way iskhilaafeen fabacaa allaahu alla wuxuu u soo diray annabiyiin nebiyiin buu alla usoo diru u soo saaray mubashiriina xaal ay yihiin nebiyiintaasi kuwii bishaaraynaya liman adaaca wa mundiriina xaala kownihi mundiriin xaal ay yihiin kuwa u digaya oo cadaab uga digaya qofka kufriya wa anzala wuxuu dejiyey alle macahum ay maca nabiyiina wuxuu alla soo dejiyey alkitaab ay alkutub kutub baa alla uu soo dejiyey subxaana bilxaq ayaanu alla ku soo dejiyey xaqnimo liyaxkuma siuu alla ugu xukumo wuu usoo dejiyey kitaabka oo faacilka baa alla aynu ka dhigno liyaxkuma siuu alla ugu xukumo bayna annaasi dadka dhexdooda amba liyaxkuma alkitaabu aw liyaxkuma annabiyu saddexdaba waad odhan karaysaa si uu rasuulkaasi ugu xukumo ambaba allaba amba kitaabkuba bayna annaasi dadka dhexdooda fiima ikhtalafuu waxay isku khilaafeen fiih wama ikhtalafa ismay khilaafin fiihi kitaabka dhexdiisa iskumay khilaafin ila aladiina kuwii mooyaane uutuu la siiyey hu kitaabka kuwaasunbaa isku khilaafay oo kitaabkaa khilaafka watay may ilaahay baa caddayn doona wama ikhtalafa iskumay khilaafin fiihi kitaabka ila aladiina kuwii mooyaane uutuu la siiyey hu kitaabka min bacdi maa jaaءat intay u timid dabadeed bay isku khilaafeen hum ayaga ay u timi albayinaat aayadaha cadcadi ay u yimaadeen oo maxaa khilaafka dhaliyey bogayaa xasad daraaddii bay isu khilaafeen waa mafcuul lahu cila bogayaa xaasidnimo daraaddeed oo baynahum ayaga dhexdooda aha wax kaloo isku khilaafeen ma jiro oo xasad baynahum fahada allaahu alla wuxuu ku hanuuniyey fahada allaahu alla wuxuu waafajiyey aladiina kuwii aamanuu alla rumeeyey limakiibuu all ku hanuuniyey limaakiibuu ku hanuuniyey ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiihi isaga dhammaagaba oo min alxaqi ah biidnihi waa idnigiisii qadariga waa idnigiisii sharciga ahaa wey biidnihi ayaa ilaahay uu ku hanuuniyey subxaanahu watacaala wallaahu alla yahdii wuu hanuuniyaa man yashaau kuu doono ilaa siraad ariiq buu alla ku hanuunin doonaa mustaqiimin toosan am xasibtum bale axasibtum ma waxaad u malaynaysaan an tadkhuluu inaydun geli aljanna janno inaydin iska geli miyaad u malaynaysaan walxaal miyaad u malaynaysaan inaydun geli lamaa ya'tikum lamaa bimacnaa lam xoogaa tawaquc ba iyadu faa'iidaysaa moogta walxaal miyaad sidaa u malaynaysaa lamaa ya'tikum aanu idiin imanin oo walam ya'tikum saasay ka dhiganta walxaal miyaad sidaa malaynaysaan lamaa ya'tikum aanu idiin imanin mathalu ladiina kuwii sifo mahalkoodu wixii ku dhacay oo kale mathalu ladiina kuwii sifadooda iyadaana idin mahalkooda aanu idin iman khalow tegey min qablikum idinka hortiin oo muxuu ahaa markaa mahalkooda an tadkhuluuna idin geli aljanna janna inaydin geli walamaa yaatikum ayadoonu idiin imanin mathalu ladiina kuwii mahalkooda wixii helay oo kale khalow tegey min qablikum idinka hortiin masalkii baa ilaahay caddeeyey masadhum waxaa taabatay alba'saa'u faqri ayaa taabtay iyo waadaraa'u cudur iyo taws wasulsilow waa la gelgelay bilo ayaa lagu ruxay cabsi iyo wax la mid ah wasulsilow waa la gelgelay xataa yaquula ilaa uu kaba yidhaahdo alrasuulu rasuulku ilaa uu kaba yidhaahdo iyo wladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey macahu maca rasuuli ilaa ay kaba yidhaahdaan iyana macahu ay maca rasuuli ilaa ay kaba yidhaahdaan mataa waa goorma nasrullah ilaahay nasrigiisu goormuu ahaanaya darafka mataa nasrullahi mataa goorma ayuu ahaanaya nasrullahi markaa khabar iyo mubtada iskaga dhigno mufasiriinta qaar waxay odhan karaan mataa ya'tii goorma ayuu iman doonaa nasrullah markaa faacil ay ka dhigeen alaa hooy ina nasra allah ilaahay nasrigiisu qariib mid dhow wey yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi muxamedow maadaa yunfiquuna waxay bixinayaan maada murakaba ka dhig markaas mafcuul buu noqonaya yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan maadaa waxay yunfiquuna ay bixinayaan maxay waxay bixinayaan ayay ku su-aalayaan qadarkee marka isha amba sidee ayay wax u bixinayaan kayfiyadday ka hadlayaan qul waxaad tidhaahdaa maa anfaqtum waxaad bixisaan maa anfaqtum waxaad bixisaan oo min khayrin ah amba maa anfaqtum waxaad bixinaysaan oo min khayrin ah falilwaalidayni baa iskale iyo falilwaalidayni buu u sugnaaday iyo walaqrabiina kuwa qaraabada ah walyataama ayuu u sugnaaday walmasaakiini buu u sugnaaday wabni sabiili iyo ka socotada ah wamaa tafcaluu waxaad samaysaan oo min khayrin ah fa ina allaha alla bihi kaa aad samayseen khayrka caliim allah ka cilmiga badan wey kutiba waxaa lagu farad yeelay calaykum korkiinna waxaa lagu farad yeelay alqitaalu dagaal ayaa lagu farad yeelay waalxaal huwa qitaalku kurhun karaahaba uu yahay dabci ahaan lakum idinka macnaa in la karaahiyeysta maaha harci ahaan karaaha sharciya maaha waa dabci waa maalan waxaa la yidhaahdaa waa iska dabci waa baqay walxaal huwa kurhun isagiiba masdarkii laga cabiray karaahaba uu yahay lakum idinka idin yahay amba walxaal huwa isagu kurhun ay makruuhun mid loo karaahiyeysta uu yahay lakum idinko xaggiina un laga karaahiyeystay maaha karaahadee sharciga qofku maaragtay uu ku nacayo jihaadkii wacasaa an takuuna wacasaa waxay mudan tahay wacasaa bimacnaa qad ayay noqotaa faa'iideynaysaayoo ma keenayso shakiyo wax la mida wacasaa an takrahuu waxaa laga yaabaa inaad karaahiyaysataan shay-a shay inaad karaahiyaysataan amba wacasaa waxa xaqiiqo ah an takrahuu inaad karaahiyaysataan shay-a xun inaad karaahiyaysataan walxaal huwa isagoo shaygaasina huwa shaygaasoo khayrun lakum idinka idin khayr badan khayrun lakum idin khayr badan wacasaa an tuxibuu wacasaa waxaa mudan tihiin an tuxibuu inaad jeclaataan shay-a ah inaad jeclaataan wa huwa shaygaasina sharun kii uu u shar badan u yahay lakum idinka wallaahu alle ayaa yaclamu ogsoon ka khayrku idinku jira iyo ka sharka wala antum idinku laa taclamuun ma ogidin ba allah yidhi subxaana wa tacaala yasaluunaka waxay ku weydiinayaan nebi muxamedow can ishahri alxaraami bilaa can ishahri bisha ayay ku weydiinayaan alxaraami xurmada leh waxaa la yidhaahdaa saraya ee maaragtay ilaalo amba maaragtay sariya tii ugu horeysa ee rasuulku uu diray dee saxaabigii cabdillaahi ibnu jaxash oo amiirka ka ahaa oo kuwii tegey dabeeto nin ka mida ah nimankii mushrikiintahaa bay dileen bisha la yidhaahdo jamaad alaakhir aakhirkeeda beder way ka horeysay markay arrintani dhacday aakhirkeeda ayay dileen marka jamaad alaakhir aakhirkeedii markay jamaad alaakhir ayaa mi u dambeeyey markay dileen amba maalintii u dambaysay ayaa waxay ka shakiyeen inay rajab ay tahay oo ashhurulxurmka ka mid ahayd marka arintaas ayay gaaladii la cuslaatay dabeeta muslimiinta ku dhaleecaya bay idahdeen yasaluunaka waxay ku weydiinayaan cani ayay ku weydiinayaan alxaraami xurmadan ka bedel bedelushtimaal baa la yidhahdaa qitaalin dagaal bay ku weydiinayaan qitaalin dagaal bay ku weydiinayaan fiihi ay fi ashhur xurum fi shahri xaraami dhacay qitaalin bay ku weydiinayaan fiihi dhacay bishaa xurmada leh qul waxaad tidhahdaa nebiyow qitaalun dagaal fiihi ay fi shahri alxaraami la riday kabiir mid weyn weeye wasadun jeedin can sabiili illaahi ilaahay dariiqiisa dadka laga jeediyo iyo wa kufrin ku gaaloobin bihi billaahi alle lagu kufriyo iyo wasadun jeedin can ilmasjidi masaajidka dadka can ilmasjidi masaajidka laga hor joogsado alxaraami xurmada leh marka walmasjidi can sabiili illaahi buu ku xidhanyahay wasadun jeedin amba horjoogsi dadka laga horjoogsado can ilmasjidi masaajidka alxaraami xurmada leh iyo maxay kale wa ikhraaju ahlihi ehelka xaramka saaridooda wa ikhraaju ahlihi ay wa ikhraaju ahli lmasjidi masaajidka ehelkiisa saaridooda minhu ay min almasjidi laga saaro ayaa akbaru weyn cinda allahi ilahay agtiisa dilka aad sheegaysaan kaasaa ka weyn akbaru kaasaa ka weyn cinda allah walfitna gaalnimada ayaa akbaru ka daran amba ka culus min alqatli dilka walaa yazaaluuna kama hadhi doonaan kuwa kufriyay yuqaatiluunakum inay idinla dagaalamayaan kama hadhi doonaan xataa yaruduukum ay kay yaruduukum si ay idin celiyaan maxay idinla dagaalamayaan kee yaruduukum xataa yaruduukum si ay idiin celiyaan bay idinla dagaalamayaan can diinikum ay idinka celiyaan in istadaacuu haddii ay awoodaan walan yastabiicuu kari maayaan ilahay baa qur-aankiisa meelo kale ku caddeeyey allah wuxu uhi subxaana wa tacaala waman qofka yartadid ridooba ee minkum idinka idinka mida can diinihi ka ridooba fayamut dhinta walxaal dhinta huwa isagu kaafir gaaluu yahay gaalnimadii ku baxa fa ulaa'ika kuwaasi xabidat way baaba'day acmaaluhum baa baaba'ay fi dunya ayay ku baaba'day iyo walaakhira mar hadduu ridooba acmaashiisa ku shubasa wa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaar naarta asxaabteeda weeye hum ayagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduuna ku waaridoona ina aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey waladiina kuwa haajaruu wajaahaduu jihaaday fii sabiili اllaahi ku jihaaday ulaa'ika kuwaasi yarjuun waxay rajaynayaan raxmat allah ilaahay raxmadiisa ayay rajaynayaan wallaahu alla hafuur ilaaha dembi dhaafista bada weeye raxiim waana allah raxmada badan le wey ee markaas jeedintaasi arrin aad u adag ayay ahayd wey allah wuxu uhi subxaana yasaluunaka waxay kuw markaa kuwaasi waxay yihiin ulaa'ika yarjuuna waxay damcayaan baad odhanaysaa raxmat allahi waa kuwa ilaahay dartii u hijrooday ma og tahay dee markay hijradu waajibka ahayd iyo markay siday waajib noqotaba ila daarulkufri waajib bay tahay in qofku diintiisa kala tago marka wajaahaduu jihaaday fii sabiili illah ulaaika yarjuuna kuwaasi waxay filayaan raxmat allah wallahu alle afuuru raxiim <laughs> waxay u baxeen haddaynu u bixila way fiican lahay sheekh albani raximah laytahum kharajuu mila maa kharaja haulaai اlqowm macnaa haddii la heli lahaa cid u baxday waxay u bixi jireen saxaabada rasuulka ilaahay aad bay u wanaagsanaan lahay yasaluunaka waxay ku weydiinayaan nebiyow can ilkhamri khamriga ayay ku weydiinayaan khamriga iyo walmaysiri khamaarka waa wax kastoo inta lagu tartamo muqaalabo kastoo lagu tartamo dabeete adduun lagu kala helo allahuma ilaa inta sharcigu ka baneeyey mooyaane ramyiga iyo balatankii fardaha iyo kuwa mooyaane xataa haddii kubad lagu kala helo xataa haddii sharadka lagu kala helo hataa wax kale haddii lagu kala helo wax kastooo lagu kala helo muqaalabadaasi waxay noqonaysaa kala adkaansho lagu kale qowl amba ficilba ha noqdee xaaraan buu noqonay xataa waxaan baktiyaa nasiibka laydha yasaluunaka waxay ku weydiinayaan cani alkhamri khamriga ayay ku weydiinayaan qalbidadaha waa dadid waa limaysir iyo khamaarka qul waxaad tidhahdaa weliba waa intaan la xarimin wey qul waxaad tidhaahdaa fiihimaa labadooda waxaa ku sugan ismun dembi baa ku sugan dembigaasoo kabiirun weyn wa manaafic waxoogaa nafciyabaa ugu sugan linnaasi dadka oo dee mar buu ku taajiraya intuu bakhtiyaanasiibun buu taajirayaa amba khamaarkiibuu ku helayaa amba waxoogaagii khamriga ahaa ayaa ka geesinimo gelinayo waa kan isukaasoo kariirixinayay ma ogtay waa saasoo kale wey balaahay oo dhan ba oo manaafico waxoogaa nafciya ayaa ugu jira linnaas waa intaan la xarimin wa ismuhumaa labadaa dembigooda ayaa akbaru ka badan min nafcihimaa nafcigoodaba wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi muxamedow maadaa waxa yunfiquuna ay bixinayaan qadarkii bay ka hadlayaan maadaa yunfiquuna waxay bixinayaan bay ku su-aalayaan qul waxaad tidhaahdaa infiquu bixiya alcafwa dheeraadka waxa baahideeda ka saa'idka ah cidda nafaqadooda waajibka kugu tahay waxa siyaadada kae dheer ayaad bixinaysaa xaalaadka qaarkood way fiican tahay qofku uu maalkiisa bixiyo laakiin alcafwa dheeraadka siyaadada bixi kadalika sidaa ilaahay idinku caddeeya aayaadkan ayaa yubayin allahu alla uu caddayn doonaa lakum laayaat idinku caddayn doonaa lacallakum tatafakkaruun si aad ugu fekertaan fi dunyaa ay fii amri dunya adduunyada arrinkeeda iyo walaakhira aakhira arrimaheedaba oo aad u kala saartaan لعلكم تتفكرون أي لكي تتفكروا سياد وفت فكرتان في الدنيا الدنيا والآخرة ومركا تدورا تدورا أولا أكسن أعمل فشان ويسألونك وحي كويدين يا نبي محمد عن اليتامى أقونت حكم كذا أي كويدين يا سيدة ولا نغم لهايين إلا مال بيليين حولي ليين محانو كيلا كل واحد إلى هذا النبي يو إصلاح هجاتين مال كود اللو هجاتيو لهم أيغا اللو هجاتيو ayaa khayr kaas ayaa khayr badan hagaajintaas wain tukhaaliduuhum haddaad isdhex gashaan wain tukhaaliduu haddaad wax ku darsataan hum ayaga fa ikhwaanukum walaaladin weeye oo maalan qofbaa agoon haya ee dee agoontiiba waxoogaa adduunay iska haystaan isna waxbuu hayaa markaa wuxuu dhibsanayaa inuu agoontii wax la cuno agoontii laftigoodii takooridda noocaasa waxay taabanaysaa dareenkooda iyo quluubtoodii marka waxaa habboon markaad agoon mas-uul ka tahay in aad adigu waxaaga iyo waxay cunayaanba aada isku darto nafaqa ahaan dabadeeto waxa ka baxaya iyagana takooridii faikhwaanukum walaaladin wey marka waxaa la fasaxaya haddaad wax ku darsato inaad wax iskala cuni karto laakiin agoon aan waxba ku darsan inaad kusoo carowda uun meesha ma hayno faikhwaanukum wallaahu alle yaclamu waa ogyahay waa ogsoon yahay almufsida ka wax fasahaadinaya rabi waa ogsoon yahay muxuu ka og yahay min almuslixi ka u hagaajinaya labadana ilaahay u kala yaqaana wallaahu alla yaclamu waa ogsoon yahay almufsida ka fasaahadinaya min almuslixi ka u buu alla ka ogsoon yahay dad u badhaxda waa musiibo walow shaaa allaahu alla hadduu dooni lahaa maxay icaanatakum dhibaatadiina hadee jeer mafcuulka shaa waa la xadfaa walow shaaa allaahu alla hadduu dooni lahaa inuu idin mashaqeeyo amba agoonta arrintooda idinku dhibaateeyo laacnatakum waa jawaabtii laacnatakum wuu idin mashaqayn lahaa oo inta laydhaaha u dhowaanina maalkoodana ilaaliya laydonan lahaa laacnatakum wuu idinku adkayn lahaa in allaha lacasiiz allahna idinka adkaani weeye xakiim allaha xukun iyo xikmad bale walaa tankixo ha guursanina almushrikaati naagaha gaalada ah waxaa ka hadhaya kuwa ahlulkitaabka ah nusuusta kala caday walaa tankixu ha guursanina almushrikaat naagaha gaalada ah ha guursanina xataa yu'mina ilaa ay alla ka rumeeyaan xataa ilaa ay alla ka rumeeyaan walaa amatun adoon walaa amatun adoon addoontaasoo mu'minatun mu'minad ah ayaa khayrun ka khayr badan min mushrika mid mushrikada taasaa ka khayr badan walow acjabatkum haba idin yaad gelisata mushrikada ahi quruxdeeda iyo maarkeeda dhoocishaa yaree muslimadda ah ayaa kuu dhaanta wey walow acjabatkum haba idin yaad gelise walaa tunkixuu ha u guurinina martii hore ha guursanina ahayd awliyadii baa la hadlaya walaa tunkixuu ha u guurinina hablihiinna almushrikiin ragga mushrikiinta ha u guurinina xataa yu'minuu ilaa ay alla ka rumeeyaan iyana walaa cabdun adoon addoonkaasoo mu'min ah ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikin mid mushrik ah walow acjabakum ka mushrigii haba idin yaabgeliye walaa tunkixuu maxaad ka faaidaysanaysaa alnikaaxu biduuni waliyin laa yasix ha u guurinina baa ilahay leey yaanay guursanin saasa waa la odhan kari lahaa <laughs> waa la odhan lahaa walaa yankixna baa la odhan lahaa ma og tahay almu'minaat almushrikiin laakiin ilaahay walaa tunkixu waxaad arkaysaa welila'aan inaanay guurku ansaxaynin waa baatil guur kasta welila'aan ku dhaca ulaa'ika duulkaas kuwaa kufriye yadcuuna waxay ugu yeedhayaan ehelkooda ila annaar naar bay ducaad ku yihiin camalkii kufriga habay ah wadan wallaahu allana yadcuu wuxuu ugu yeedhayaa awliyadiisa ila aljanna iyo wlmaqfira dembi dhaafid biidni wayubayinu waa caddeeyaa alleh aayaatihi buu rabbi caddeeya linnaasi dadka u caddeeyaa lacallahum yatadakkaruun si ay u waansamaan likay yatadakkaruu lacalla siday u dhan tahay likay baan ku fasirayna allahuma ilaa laba meelood mooyaan wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaa nebi muxamedow can ilmaxiida xaydka ayay ku weydiinayaan almaxiid waa masder miimiya markaa wuxuu noqon karaa xaydka waxa uu noqon karaa xilliga caadada haweenku ay leeyihiin waxa uu noqon karaa meeshay ka xaydeen wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan cani almaxiid xaydka ayay ku weydiinayaan qul waxaad tidhaahdaa huwa xaydku adaa dhib weeye qurun weeye ee factasiluu ka fogaada annisaa'a haweenka ka fogaada fi lmaxiid xilliga ay caadada leeyihiin macnaa galmadoodaa laga fogaanaya in wax lala cunaa iyo in lala jibsado laga fogaan maayo xataa in laisku duugo waa iska banaan tahay factasilu nisaaa ka fogaada fi lmaxiid xaaladda ay xaydka leeyihiin amba shamanka xaydka walaa taqrabuu ha u dhowaaninahunna macnaa ha jimaacina wey walaa taqrabuu ha u dhowaaninahunna haweenka ha galmoonina xataa yadhurna ilaa ay daahir ka noqdaan faidaa tadaharna haadii baa la shaday markay isdahiraan faidaa tadaharna markay isdahiraan ay maydhaan faatuu uga taga hunna haweenka uga taga min xayثu amarakum اllahu ilaahay halkuu idin faray inaad uga tagtaan waa meeshii keliga ahayd min xayثu amarakum اllah halka ilaahay idin faray inaad uga tagtaan meel kaloo looga galmoodaa muxaram weeye dabadii bele iyo baaski wey ina allaha alle yuxibu rabbi waxa uu jecel yahay attawaabiin kuwa toobad aqbalidda badan waa la jecel yahay wa yuxibu rabbi waa jecel yahay almutadahiriin kuwa isdahira ayaa ilaahay jecel yahay nisaa'ukum haweenkiinnu xarhun waa beer lakum idinka ayay beer idin yihiin beertiina waa in la beero beertaa markay wanaagsan baxaysa iyo kala garanaysa nisaa'ukum haweenkiinnu xarhun waa sharac beer lakum idinka idin sugnaaday ee xarhakum beertiinna ugu taga annaa shi'tum ay kayfa shi'tum waxaa laga hadlayaa kayfiyada annaa ayna iyo kayfaba way noqotaa annaa shi'tum sidaa doontaan ugu taga la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan saas weeye annaa shi'tum ay kayfa shi'tum waqadimuu oo markaa maaha halkaa doontaan uga taga maaha annaa shi'tum ha odhanin ayna shitum halkaad doontaan uga taga haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa wax kale annaa shitum ay kayfa shi'tum sidaasay leeyihin mufasiriintu marka aayaadkuna sabab bay lahaayeenoo nimanka saxaabada maaragtay markii la tegey madiine iyo xaggaas oo kale amba yuhuud oo kale khuraafay qabeen nimankan yuhuudda la yidhaahda khuraafada ay aaminsanaayeen waxay ahayd haddii ninku haweenaydiisa u tago maalan adugu kayfiyat noocun oo maalan intuu maalan foorariye oo kaleba haddii xagga dambe isagoo meeshii uun abaaray uu kaga yimaado ilma uu calool galo ilmahay dhashaa wuxuu noqonayaaba ina axwal ilmo cawaran oo indha kala jeeduu noqonayaa bay yidhaah marka ma aha annaa shi'tum sidaad doontaan kayfiyaddaa laga hadlaya kayfiyadda qaabka waqadimuu oo horumariya lianfusikum mafcuulkii baa la xadfay waqadimuu horumariya lianfusikum khayra khayr u horumarsada culimada qaar baaba yidhi waa basmaladaba yani marka haweenka loo tegayo cinda aljimac aad bisinkii qabato bismi اllah allahuma janibna wajanib shayطaana ma razaqtana saasoo kale wey wاtaquu اllaha ilaahay ka baqa wاclamuu ogaada anakum idinku mulaaquu kuwii la kulmi inaad tihiin hu alleh wabashir u bishaare nebi moxamedow almu'miniina muminiinta u bishaare walaa tajcaluu ha ka yeelina ha ka dhigina allaha alle ha ka dhigina curda yool waxaad ku dhugtantaan oo ku wadaanuun liaymaanikum dhaarihinna ilaahay yoolha uga dhigin curdada waxa la shayga lagu dhugtamo waa kabdhis walaa tajcalu allaha allaha ka dhigina curda yoolha uga dhigina liaymaanikum oo qofku markuu doonayo inuu wanaag sameeyo uu yidhaahdo wanaaggaa waan ka dhaartay hebel iyo hebelo isayo warkaali dhexdhexaadi nimankaa inaanan dhexgelin dhaar baan ka dhaartay ninkaa inaan dhawrigii alla xisaan u samaynin waan ka dhaartay curda macnuhu sidaa uu noqda waxaa kaloo la yidhaahdaa walaa tajcalu allaha ilaahay ha ka dhigina curda teed wax iskaga kiin gudba curdatan ay cilatan maanica wax iskaga kiin gudba ha uga dhigina ilaahay subxaana wa tacaala liaymaanikum dhaarihiina daraaddood wax idinka hor joogsada an tabarro inaad ma arkaysaa baarinimo samaysaan oo samafashaan oo watabtaqu alle aad ka baqataan oo watuslixu aad dhadhexaadisaan bayna annaas walaa tajcalu allaha ilaahay ha ka dhigina curda yoom waxaad ku dhugtantaan liaymaanikum hawaligiina dhaarta badan baa la diiday subxaana wa tacaala ambao cilad maanica ay maanicatan lakum min albiri aye halkaa ku jooji markaa an tabaru walmubtada ka awil meesha ay barukum birukum samafalkiin wa tattaquu iyo wa taqwaakum alla kacabsigiin iyo wa tuslixuu bayna annaasi ay wa islaaxukum bayna annaasi iyo dadka dhexdhexaadintooda ayaa awlaa khabarka qadar ayaa awlaa kaas ayaa habboon an tabaru ay birukum samafalidiin wa tattaquu ay wa taqwaakum alla ka cabsigiin wa tuslixuu bayna annaas ay wa islaaxukum dhexdhexaadinteenna bayna annaas aad dhexdhexaadisaan ayaa awlaa kaasi ayaa habboon wey laa culimmada qaar qadaraana way jiraan wallaahu alle samiic allaha maqalka badan weeye caliim ee cilmiga badan walaa tajcalu allaha allaha ka dhigina curda maaragtay yool allaha uga dhigina xiskeekiin gudba liaymaanikum waxyaabahaad ka dhaarateen oo waaba maxluufu calayhigiiba maxaad uga dhigaysaan an tabaruu lianlaa tabaruu si aydaanu samafalin watattaquu walianlaa tattaquu si aydaana laba uga baqan watuslixuu walianlaa tuslixuu si aydaan u dhexdhexaadin sidaa hogayayna bayna annaasi dadka taasay u samayn jireenoo waan ka dhaartay inaan qofkaa dhexdhexaadinna baynin wallahu alle samiicun caliim laa yuaakhidukum laa yuaakhidukum allahu ilaaha idiinma qaadi doono bilagwi waxa iska dhaca saqad oo wax fii aymaanikum dhaarihiinna ku sugan walaakin yuaakhidukum rabbi wuxuu idiin qaadi doonaa bimaa kasabat waxay samayso quluubukum quluubtu dee waxay samaysaa amba acmaalu lqalbi waa qastiga laa yuaakhidukum allaahu rabbi idinma qaadi doono oo idinkuma ciqaabi doono ambaba kafaaraba idinkagama waajibin doono bilaqwi waxa iska dhaca bilaqwi waxa dhaca maalayacniga fii aymaanikum la wallaahi maaha sidaa wallaahi bilaahi tallaahi waa caynka saasoo kale wey waana sababta xooga badan ee xadiidkii caaisha cuskan wey axnaaftu macno kale ku way jiraan walaakin yuaakhidukum rabbi wuxuu idiin qaadi bimaa kasabat waxay xidha quluubukum quluubtiinna ay samayso wallaahu alla hafuur ilaaha dembi dhaafista badan weeye raxiib waana allaha naxariista badan xaliim waana allaha dulqaadka badan og liladiina kuwii waxaa u sugnaaday yu'luuna ka dhaaranaya aliilaa waa dhaar gaara alxalaf baa la yidhaahdaayo waa dhaar uun ku saabsan nin haweenadiisa ka dhaartay wuxuu kaga dhaaranayaa inaanu uba galmoonin wallaahi inaan kuu tegayn markaa dhaartaa uu dhaartay ee haweenaydiisa uu ka dhaartay waxaa la eegayaa muddada hadday afar bilood amaba ay ka yar tahay afar bilood hadday ka yartahay dabeetood galmadii uu sameeyo waxaa lagu yeelanayaa un kafaaradii baa lagu samaynaya ilaa afar bilood buu jaanis haystaa afartaa bilood markay gaadho hadday ka badato haweenaydu xaq waxay u leedahay in tidhaahdo ha layga furdaamiyo marka waxaa lagu khasbayaa inuu gelmadeeda ku noqdo amaba inuu sii daayo haddii uu furi waayona qaadigaa ka furaya kutubta fiqiga ugu noqon doonta liladiina kuwa waxaa u sugnaaday yuuluuna ka dhaaranaya min nisaa'ihim haweenkooda tarabusu arbacati ashhur tarabusu arbacati ashhur afar bilood sugitaankooda afar bilood baa la sugaya tarabusu arbacati ashhurin baa u sugnaaday fain faau hadday soo noqdaan oo ay galmadii u noqdaan fa ina allaha lagafuur allah dembi dhaafista badan weeye raxiim ee naxariista badan wain cazamuu hadday goostaan wain cazamuu hadday goostaan amba ay go'aansadaan addalaaqa ismulmasder ay atadliiqa furid faina allaha alle samiic ilaa maqlaya wey subxaana wa tacaala caliim waana allah cilmiga badan waalmudallaqaatu haweenka la furay yatarabasna waxay sugayaan oy ciddo tirsanayaan bianfusihinna lafahooda waxay sugayaan halaaata quruu waa jamcu qar'in xaydka iyo xaydkay ka maydhaan labadaba waa lagu fasiraa labadaa khilaaf baanay ku dhisan yihiin khilaafka culimada ugu dhex yaalla markasta masaladan wاlmudallaqaatu kuwa la sii daaya tarabasna waxay sugayaan bianfusihinna lafahooda waxay sugayaan halaaثata quru saddex jeer intay ka dahaaro qaadanayaanay caadadii ka maydhanayaan amaba saddex jeer intay caado helayaan waxa weeye maalan waa mid aan uur lahayn oo la furay ambaba aan caadagoys ahayn haddii ay maaragtay uur leedahay inta dhalashay ku ciddo tirsanaysa hadday caadagoys tahay yaraan amba weynaan saddex bilood bay ku cadbacdad baxaysaa tani waxa weeye ninku markuu furo saddex jeer dabadii markay caado hesho amba saddex jeer markay caadadii ka maydhato ayay cadad baxaysaa bishardi waa inaan naagta waana xaaraam in la furo iyadoo caado leh iyo iyadoo caadadii intay ka maydhatay loo galmooday shareecada islaamku ma qabto in loo meel dayo weeye furiinka laftigiisa ma qabo inantii soomaalida hore waxay tidhi shalay maanta ariga shalay ariga maanta ariga raac oo caawo kada kada oo maashaaka ha lagu furo abadan wax qabta maaha ilaahay diintiisina waa khilaafsan tahay ma og tahay markaa markaa naagta la furayo iyadoo caadale la furi maayo xaaraam weeye waa in lama furi karo sidoo kale iyadoo inta caadadii ka maydhatay loo galmoodayna lama furi karo waa in la sugo moogta walaa yaxilu xalaalu maaha lahunna ayagana an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allahu alla wuxuu ku abuuray fii arxaamihina ilmagaleennadooda in kunna hadday yihiin yu'minna kuwa rumaysan billaahi alleh iyo walyowmi maalinta alaakhiri dambe wa bucuulatuhunna raggooda ayaa axaqu ku xaqnimo badan biraddihinna ceshashadooda ay ceshanayaan wa bucuulatuhunna raggooda ayaa xaqu ku xaqnimo badan biraddihinna ceshigooda ceshanayaan fii daalika ay fi lcidda intaana cadad bixin ay ku ceshanayaan waa in araaduu hadday doonaan islaaxa hagaajin oo waxay ku kala tegeen ay dhaafayaan walahunna haweenku waxay leeyihiin milu ladii kii mid la mid oo xaqa bay calayhina korkooda walahunna waxaa u sugnaaday milu ladii kii oo kale calayhina ayaga korkooda ahaa xuquuqdii lagu lahaa mid la mid ay leeyihiin bilmacruuf si macruufa ayaanay u leeyihiin oo wanaagsan lagula dhaqmo walirijaali raggana waxaa u sugnaaday calayhina haweenka korkooda daraja ayaa u sugnaatay wallaahu alla casiiz allahaan cidina ka adkaanin weeye xakiimu allah xukun iyo xikmadu saxiix aalaaqu furitaanku ay atadliiqu waa masderg ma arkaysa aalaaqu furitaanku marataani dalqad dalqad weeye maaha saddexdaba in lasraaciyo aalaaqu furitaanku marataani dalqad dalqad weeye dalqad in la furo saasoo kale mid labaada la furo waa dalaaqa ay ka dambayn karto inaku intaana haweenaydiisu cadad bixin inuu soo ceshado fa imsaakum ey falwaajibu waajib markaa waxaa ku ah korkiinna imsaakun haysasho markaad mutlaqad furtay amba laba furteen imsaakun haysasho bimacruufin si wanaagsan aad u haysataan aw amase tasriixun sii dayn biixsaanin si wanaagsan aad u sii daysaan walaa yaxilu xalaal ma aha lakum idinka haddaad raggatiin xalaal idinma aha an ta'khuduu inaad qaadataan mimaa kii wax ka mida inaad qaadataan aataytumu aad siiseenhunna haweenka shay mimaa kii xaggiisa inaad ka qaadataan aataytumu aad siiseenhunna haweenka shay ah inaad ka qaadataan xalaal idin ma aha ilaa an yakhaafaa inay ka baqaan labada nisqabaa mooyaane anlaa yuqiimaa inaanay oogin xuduud allaahi alla xuduuddiisa xuquuqdii ayaga dhexdooda taalla ay isku lahaayeen hadday ka baqaan waa in laysa sii daayo marka hadday haweenaydu markaysan taagto iyadu ay maaragtay ninka necbaysato hadday tidhaahdo xoolaan ku siinayaaye ifur khuluc baa la yidhaahdaa waa nooc dalaaqa ka mid a markaa way bannaantay inuu maalkii ka qaato uu siiyey fa in khiftum haddaad ka baqataan waa kuwa mas-uuliyiinta ahe allaa yuqiimaa inaanay oogin labadan isqaba xuduud allahi ilaahay xuduuddiisa inaanay ogin falaa junaaxa dembi ma ahaanin calayhimaa korkooda fii maa kii dembi uguma jiro iftadat ay isku furatay bihi isaga maagaba fii maa kii dembi uguma sugna iftadat ay isku furatay bihi tilka taasi xuduud ullahi weeye ee falaa tactaduuhaa ha tallaabina waman yatacadda qofka ka tallaaba xuduud allahi ilaahay waxa uu xadiday uu jaray fa kuwaasi hum ayagunba addaalimuuna ah fain dallaqa hadduu furo haa dalqadii saddexaad weeye fain dallaqa hadduu furo haa haweenaydiisii tii saddexaad falaa taxillu xalaalu ma aha lahu ninkii min bacdu dalqadaa saddexaad dabadeed xataa tankixa ilaa ay ka guursato zawjaa nin ilaa ay ka guursato sawjkaasoo hayrahu isaga kayrkii ah mar hadday saddex dalaaqood ka dhammaadaan ilaa nin guursado xalaalu ma aha fain dallaqa haddaba hadduu furo kii labaad fain dallaqa hadduu furo haa ninkii labaad ee marka dambe guursaday hadduu furo falaa junaaxa dembi ma ahaanin calayhima ninka naagta iyo ninkeedii hore falaa junaaxa dembi calayhima korkooda ma ahaanin an yataraajaca inay isku soo noqdaan in danna hadday maleeyaan amba ay yaqiiniyaan an yuqiimaa inay oogayaan xuduud allahi ilaahay xuduudiisii xuquuqdii iyaga dhexdooda taallay hadday sidaa yaqiinsadaan wa tilka taasi xuduud ullahi weeye yubayinuhaa alle wuxuu caddaynayaa liqowm duul baa alle u caddeeyaa yaclamuun ilaahay xuduudiisa maaragta subxaana wa tacaala ogsoon buu rabbi u caddeeya waidaa dallaqtum haddaad furtaan annisaaa haweenka markaad furtaan oo fa balaqna ay faqaarabna weeye iminka waa in agtu hadday caddadbaxdo lama soo ceshan karo waidaa dallaqtum markaad furtaan annisaa haweenka oo fa ay faqaarabna ay ku dhowaadaan ajalahunna cadadbaxoodii ay ku dhowaadaan fa amsikuuhunna haysta bimacruuf oo soo ceshada aw amase sarixu sii daayahunna haweenku ha iska cidadbaxaan bimacruufin walaa tumsikuu ha haysanina hunna haweenka ha u ceshanina diraaraa dhibaatayn daraaddeed dhib darteed ha u soo ceshanina wallahi aakhiriya adduunkama seeji litactaduu si aad u xadgudubtaan waman yafcal qofka sameeya daalika kaa inuu dhibaato u soo ceshado faqad dalama wuxuu dulmiyey nafsahu buu dulmiyey walaa tattakhiduu ha ka dhiganina aayaati illaahi ilaahay aadkiisa ha ka dhiganina husuwa ay mahzu'a wax lagu dheeldheelo waa aayaat ilaahay alaaqan iyo waxani wadkuruu xasuusta nicmat allahi ilahay nicmadiisa xasuusta calaykum rabbi uu korkiina yeelay wamaa kii xasuusta anzala uu dejiye alleh calaykum korkiina uu ku soo dejiye oo min alkitaabi ah waalxikmati ah sunno ah amba faham la fahmo ah yacidukum xaal uu rabbi idinku waaninaya bihi kana uu alla uu soo dejiyey waataquu llaha ilaahay ka baqa waclamuu ogaada ana allaha alleh bikulli shay shay walba caliimun kii ku cilmi badan inuu yahay waidaa dallaqtum haddaad furtaan markaad furtaan annisaa fabalagna kuwani way cadadbaxayaan haddaba way kala duwan yihin macnahay tilmaamaya labadan aayadood oo fabalagna ay gaadhaan sidii sawdaa markaa ficilkan ajalahunna cadadbaxoodii ay gaadhaan falaa tacdulu ha ka cadilina ha ka hor joogsanina hunna haweenkan an yankixna inay guursadaan aswaajahunna inay guursadaan idaa taraadow hadday isaga raali noqdaan baynahum dhexdooda bilmacruuf oo maalan aayaddani ninbaa haweenaydiisii furay asaasuulkeedu waa haweenaydiisii furay dalqad buu furay amba laba dalqadood buu furay ninkii markaa waxaa u banaan inuu nikaax jadiida uu ku guursado nasuulka aayaddu waxay micqal ibnu yasaar xadiiskiisii macruufka ahaa weeye markaa nin baa walaashii furay dabeeto dalqad buu furay amba laba markaasay ku cadad baxday dabeeto wuxuuhi warisi ii maheri dee gabadha waan isqabi jiray dalqad mid baa i hadhayo ma arkaysaa